waan meeshan ka dhicin buu sheegay kaahinnimo maaha buu leey jinka in waxyaala noocaas oo kale loo adeegsan karana taqriiban wuu taqriirinayaa maqaal baan maalin dhowd akriyo yani sheekh culimada masr ka mid a ah ayaa maqaalka qoray waa nin jinku islaamiyaa jin badan buu islaamiyey marka wuxuu yidhi jin aan islaamiyey ayaa waraystay buui sir aada u fara badan oo marka shayaadiinta iyo jinku suu u shaqeeyay iyo dadka say u baadiyayaan dowladiisa u dhisan tahay iyo madaxda iyo waxaa ku saabsan ayuu siiyey waxyaalaha weydiiye waxaa ka mid ah buuri marka waxaan ka xusuusnay waxaa weydiiyey buuri meeshan la yidhaahdo musalatu barmuda yani waxa weeyaan saddex geedka barmuda meesha yidhaahdaan ee maraakiib fara badan iyo waxyaal badan baa ku lumay la yidhahda meeshaasaan ka wareysay buuri maxaa ku jira markaasa wuxuu yii buuri carshiga ugu weyn ee shayaadiinta looga taliyo ibliiskii ugu weynaa ayaa xafiiskiisa halkaa ku yaala maxaa kaloo nabigu uu sheegay salawatullahi wasalaamu caleyh ibliis carshigiisa inay biyo dushi yihiinna waa sheegay nabig sal marka sirtaasaan ka helay buui weliba isagoo aada u cabsanahayo inta badan hadday sir bixiyaan way dilaan ruuxii sir bixiya isagoo weliba cabsanaya ayuu sirtaa ii sheegay buui oo dhiirigelin fara badan iyo tirtirsi badan markaa ku sameeyey ayuu sirtaa isiiyey buui marka waxyaala noocaasoo kaleeto oo qaybiyaadoo jinka ku saabsan ama adduunkaba ku saabsan waa ku siin karaa waana bixin karayaan macnaha haddii lala tacaamulo laakiin haaliban waxay u badan tahay dadka la tacaamulaya dad fiican maaha ilaa ay shirki kugu ridaan oo gaalnimo kugu ridaan oo dantooda kaa gaadhaan mooyaane kuu shaqayn maayo saas way macna balaayay ku cabsiin oo kuwan la shaqayn soomada markaadii la soo cabsiiyey oo inkaari ku dhacday oo soo dulaysteen oo markaa unbay u shaqayn oo macnaa shaqaalo u noqonay saas wey ayb fa rubamaa waxaa laga yaabaa adrakahu shihaabu dambaaburadu inay ku timaadaan laga yaabaa oo soo gaadho qabla an yulqiyaha intuusan weedhii soo ridin ousan ka ku iga soo gaadhsiinin wa rubamaa xidigtii o dhanoo soo dhacday maa dambaaburo ka mida waayo gobol yar oo ka mida ayaa lagu soo tuuray dambaaburadaasi marka dambe ama way kala firdi oo dhexday ku baabiya ama dhulkay soo gaadhay laakiin wuxuu leeyahay sheekh cuseymiin wuxuu leeyahay culammada falaga waxay leeyihiin haddii ay xidigtoo idin soo wada dhacdo oo dhulka timaado dhulko dhan bayba gulida dhulkao dhan bay gubi oo wax badan bay burburin baabi'ini marka xidig dhanoo soo wada dhacday meehe waa gabal yar oo kasoo duulay oo laga soo garayo in lagu dilo loogu talagalay wa rubamaa waxaa laga yaabaa alqaaha inuu ridana waa suurtagal qabla an yudrikahu intuusan soo gaadhin intuusan yani waxa weyaan rubama waxaa laga yaabaa alqaaha inuu kelimadii soo tuuro oo kii ku xigay soo gaadhsiiyo soo dhaafto qabla an yudrikahu iyo dambaaburadu intaysan ku imaanin oysan soo gaadhin fayakdibu markaasuu been sheegayaa macaha iyada la jirankeeda miata kadbatan boqol beenood boqol beenoodoo kaleu ku dari saas wey macana fa qaala markaasaa wuxuu odhanayaa dadkii baa odhanaya dadkii ku xidhnaa kan saaxiibka ah ama kitaab gaablowga ah ama wadaadkan wax sheegga ah dadkii ku xidhnaabaa marka waxay odhanayaan alaysa miyuusa ahayn qad qaala midkii yidhi hebel lanaa annaga yowma kada wa kada maalintii sidaa iyo sidaa maalintii heble ahay soo ninkii yidhi ma aha kada wa kada saa iyo saa sooma odhan oo sooma dhicin sanadkan abaar bay noqoni soo sanadkii yidhi ma way abaarta noqotay saas sanadkan kadaata waxa weya waxaas iyo waxaasaa dhici way dhacday soo ninkii saas yidhi waxaa looga soo joogay maa saasay odhanaya fa yusadaqu waa la rumayni ninkaa fi tilka alkelimati weedha iyada ah daraaddeed baa lagu rumayni oo inuu run sheegahayo oo runlow yahay looga qaadan allatii weedhaasoo sumica laga soo maqlay min asamaai samada laga soo maqlay weedhaa kor laga soo xaday oo run noqotay sidii ilaahay u qadarayna u dhici isaguna uu sheegay weedhaas ayaa lagu rumaysanoo weli inuu yahay oo qeybka wax ka og yahay oo wax maamuli karo oo intaasaa loogu rumaysanay sagaal iyo sagaashankii ama boqolkii beenaada uu sheegayna yacni karaamadiisa ma ridin waxyaalaha la yaab kale sheekhu uu sheegi doonay ka mid tahay war sagaashan iyo sagaal ama boqol beenood nin sheegay hal runna maxayba maxayba ka gaadhaaba xaggey ka gaadhaa inta ay been sheegayaan baa badan laakiin beentoonu dadka way ka qarinaya oo way ka qarsoon tahay oo boqolaal ay u shaqeeyo ay leeyihiin waa khaadim intay adduunka ku kala baahiyaan oy bulshada kala dhexgeliyaan yay been wada sheegayaan oo odhanayaa sheekha anaa taa goobjoog uga ahaa taana anaa goobjoog u ahaa taa inuu sameeyena anaa ogaa tanna hebel baa laga soo sheegay markaan raadqaad ku samaysana intooda badan waa been saas wey macana هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إيه، وحن في صورة سنين بعض في مشاق السمايين توجيه كأدلة وأبليه صابه قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم وابتكم في صورة aayadiiyo marka xadiid fakirayaan soo marnay aasana waa xadiid kaa hore la macna ismaan awdi wacan innawaas ibnu samcaan waxaa laga warinaya radi allahu canhu qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sal lla alay wasalam rasuulku wuxuu yihi idaa araada allaahu alla hadduu u doono tacaala korhaye an yuuxiya inuu waxyoodo bilmri arrinka inuu waxyoodo yani inuu sheego wey waxyiga waxaa la yidhaahdaa ogeysi isqabsoon wey isqabsoon wax loogu sheego marka inuu arrinka oo arrinkan soo marnay ee xadiiskooda ku taalan yidaa qadaa amran yani markuu doonayo inuu arrin xugmiyo oo waxyoodo takallama alwaxya waxyiga ayuu alla ku hadlay subxaana wa tacaala idaa araada allahu alla hadduu doono aydi wuxiya inuu waxyoodo bilamri takallama alwaxya waxyiga ayuu ku hadliyo rabbi subxaanahu watacaala waa hadlaya wixii uu doonayay inuu xugmiyo ayuu ku hadlaya akhadat markaasaa waxay bilaabaysaa oy qaadanaysaa alsamaawaatu samaawaadkii baa waxay bilaabaysaa minhu waxyigaa dartii rajfatan yani gilgilashu gariib waay aw qaala wuxuu ihi racdatan raacdada iyo rajfada waa isku macno waxay gaadanaysaa oo macnaha bilaabaysaa samaawaadkii maya rajfatunba faacil akadat waxaad qabanaysa dhe assamaawaati samaawaadka waxaa qabanaya minhu waxyigaa darkii rajfatun ayaa qabanaysa yaani gilgilasho iyo geriis ayaa qabanaysa aw qaala wuxuu ihi racdatun shadiidatun oo daran racdadii yarjud waa sugu dali yani si aada u daran bay samaawaad yay u gilgilinayaan oo u gariirayaan khawfan maxay la gariirayaan waxyigaa keenay gariir khawfan cabsi daraaddeed bay la gariirayaan min allahi caza wajalla ilaahay ay ka cabsanayaan haybad iyo weyneyn ilaahi subxaana wa tacala ay weyneynayaan faidaa samica hadday maqlaan daalika arrinka ahlu samaawaat samaawaadka inta ku dhex nool hadday maqlaan suxiqu waa la miyir dabooli yani miyirkaa ka tegay suxaya wakharuu markaasay dhacayaan oo daadanayaan sujadan ayagoo sujuudsan sujuud bay markaa la wada dhacayaan oo la daadanayaan fayakuunu wuxuu noqonayaa awala man ruuxa ugu horeeya oo yarfacu ra'sahu madaxiisa kor u qaado sujuuddaa ka soo toosa jibriilu jibriil buu noqonaya jibriil baa ugu horeeyo ka soo miyir daboolkii iyo sujuudii fayukallimuhu allahu ilaahay baa marka kula hadlay min waxyihi waxyigiisa xaggiisa wuxuu kagala hadlay uga sheegaya bimaa araada wuxuu doonay wuxuu ilaahay rabay subxana watacala ee waxyi ah yaa markaa jibriil loo sheegaya uma markaa kadibna yamuru jibriilu jibriil baa maraya cala almalaa'ikati malaa'igtii buu soo maraya waxyiga markuu soo qaado oo hadalka ilaahay soo xambaaro subxaana wa ayuu markaa soo dhaadhacaya waxyiga meeshii loogu talagalay inuu gaadhsiiyo u wadaa intuu soo socda marka wuxuu soo marayaa ahlu samaawaat malaa'igtii yani meeshaa ku noolayd buu soo maray kullamaa mara markastoo uu soo maro bisamaain samo samooyinka ka mida markuu soo maraba sa'alahu waxaa weydiinaya malaa'ikatuhaa samada malaa'igta ku nool ayaa malakul jibriil warsanaysa oo waxay weydiinayaan maadaa qaala muxuu yidhi rabbunaa rabbigana muxuu yihi yaa jibriilu jibriilow inuu alla hadlay way garteen oo waxay ku garteen suuxdintii qabatay xaalad baa ku timid xaaladdaasay ku garteen inuu ilaahay subxaana watacaala waxyi ka soo fulay laakiin waxayna garanaynin waxyigii wuxuu ahaa saasay marka weydiinayaan fayaquulu jibriilu jibriil baa marka wuxuu leeyahay qaala wuxuu yidhi allah subxaana watacaala alxaqa rabbi xaqi buu yidhi yani ma faahfaahinayo wixii loo soo diiyey maxaa yeel waa amiin ilahay baa ku tilmaamay subxaana watacaala yani waa naamuus sirhayo wey waxyigii loo soo dhiibo sirta meesha loogu talagalay ilaa u gaadhsiiyo ma baahinayn saas daraaddeed wuxuu yihi ilahay xaq baa kasoo fulay xaqubaa yani ubaynu ka filaynoo ku dhaqanay wey huwa alla alcaliyu waa midka sarreeye wey alkabiiru ee weyn fayaquuluuna waxay odhanayaan kulluhum dhammaantood misla maa qaala sidii uu yidhi oo kale jibriilu jibriil hadalkii jibriil uu yidhi oo kale ayay haddana ku wada hadlayaan oo macnaha waa kulli waxay ku wada hadlayaan qaala alxaqa qaala alxaqa saasay wada odhanaya macana ilaahay xaq buu yidhi oo kasoo fulay fayantahi wuu gaadsiini jibriilu jibriil biwaxyi waxyiga wuxuu gaadsiinayaa ilaa xaytu meeshii amarahu allahu caza wajalla ilahay meeshuu amray meeshii ilaahay ugu talagalay amray inuu geeyo ayuu markaa jibriil waxyiga gaadsiinaya xadiidka nawaas ibnu samcaan waxaa warinaya ibn abi caasim fii kitaabihi asunna iyo ibn abi xaakim xadiidku marka sanadkiisu waa daciif sanadkiisu waa daciif bi siyaaq qaabkan hadda uu isugu xiran yahay waa daciif maxaa yeele waxaa ku jira in la yidhahda nucaym ibni xamaad oo sayi lxifdi ah ayaa sanadkiisa ku jira waxaa kaloo ku jira in la yidhahda weliid ibni muslim oo caan ah oo lagu yaqaano tajliiska noociisa loo yaqaano tajliisu taswiya oo qaybaha ugu xun ah ayaa sanadkiisa ku jira marka saas daraaddeed buu xadiisu daciif ku yahay sheekh naasir idiin albani wuxuu ku daciifiyey tacliiqiisa uu ku sameeyey kitaabka asunna ibn abi caasim kitaabkaas tacliiqiisa ayuu ku daciifiyey sidaas laakiin culimada qaar waxay leeyihiin ficla wayna tahay xadiidka jumlooyinkiisa intooda badan axaadiis kale u markhaati kacay kan soo marnay iyo xadiis kaleo muslim ku jira xadiis noocaasa u markhaati kacay sullooyin yar unbaa macnaha yani laga yaabaa inay daciif ka noqdaan oo shaahidka waayaan intooda kale macnaha macno ahaan waa sax macno ahaan waa sax laakiin sanad ahaan ayuu xadiisku daciif wey sidaas wey waxaa lagaga maarmaya oo inaga kaasinaya xadiidkii hore xadiidkii hore saxiixa ah ayaa macnuhu faa'iideynaya faa'iideynaya kaasaa marka lagaga kaafsoomaya saas fiihi masaa'il baabkan masaa'il dhowraa ku jirta aluulaa masalada koobaad waxa weeye tafsiiru alaaya aayaddii oo la fasiro xataa idaa fuzica can quluubihim aayaddii haydu oo sheekh uu ku fasiray xadiidkii uu ka dambeysiyey ee nebigu sal alay wasalam uu aayadda ku fasirayy saasuu maana fuzica can quluubihim taasaa culimada qaar waxay yidhahdeen macaani kale ku sheegaan dadka quluubtooda argagaxa laga siibayo macaani kale ku sheegaan laakiin tafsiirka nebigu sal alay slam hadduu sugnaaday oo xadiisku saxiya war kale meesha ma yahay maxaa yeelay qur-aanka qur-aan baa lagu fasiraa haddii qur-aan lagu fasiro loo waayana nebiga xadiiskiisaa lagu fasiraa salawatullah wasalaamu caleyh haddii tafsiir nebiga loo helo uu fasiray salawatullahi waslaamu caleyh hadal kale looma baahna sheekh kale tafsiirkiisina looma baahna macnaha waxa weeyaan kifaaye maxaa yeele ilahay isagaa yaqaana nebigu sal alay wasalam maqsuudka iyo ujeedada ilaahay isagaa yaqaana athaaniyatu masalada labaad waxa weeye maa fiiha aayadda waxa dhexdeeda ah oo min alxujati xujada ah calaa ibtaali shirki shirkiga burintiisa xujo ah xujo kutusaysa shirkiga burintiisa oo aayadda ku dhex jirta khusuusan weliba si kooni ah shirkigu waa fara badan yahaye maa shay burintii ayay xujo u tahay tacallaqa ay qabsadeen cala saali maa tacallaqa wixii ku saabsan cala asaalixiina ama maa tacalaqa man tacalaqa cidii yani qabsata oo ku xidhanta cala saalixiina saalixiinta ku xidhanta dadka oon wanaagsan yani shirkigu qaybo weye shirkiga qaybtiisa ku saabsan dad wan wanaagsan oo ilaahay wax lala wadaajiyey ayagtaasa si gooni ah iyo aayadda xididada ugu siiyey maxaa yeelay malaa'igta ilaahay oo rabbi subxaana watacaala addoommadiisa ku ugu dhow ah haddiiba ay ayagii argagaxa iyo cabsidaas iyo haybadaa iyo weynaynta ilaahay ay ku jiraan macnaheedu waxa weeye cid kaleeto oo iyaga ka hooseyso oo ka niida macnaha waxa weyaan yani addoonnimada iyo xagga fadliga aan ku gaari karinna waa ka seexan jiraan ayib wahiya iyadu alaayatu aayatu aayaddii wey allatii aayaddaasoo qiila la yidhi innaha iyadu taqfacu waxay goynaysaa curuuqa shajarati shirki shirkiga geeddiisa xididadiisay goynaysaa min alqalbi ku goyni shirkiga xididada uu leeyahay shirkigaa geedni waxaad macnaha ahaan wey shirkigii baa waxaa laga dhigay sidii geed oo kale geedka xididadiisuna qalbigu ku hayaa marka geedkii shirkiga ahaa ee xididadiisu qalbiga ku taagnaayeen yay aayaddu ka soo siibtay markaasay goysay xididadii shirkii oo dhan bay macnaha ka takhallustay oo ay qalbiga ka saartay maxaa yeelay yani cid kaloo la aadi ma jiro ilaahay addoommadiisa ugu fiicinaa warku waa isagay u baahayeen oo isagay macnaha aadaya cid kaleo kasoo hadhoo la aadiyaysaa marka ahaalisatu masalada saddexaad waxa way tafsiiru qowlihi odhahda ilaahay oo la fasiro uu yihi qaalu lxaqa wa alcaliyu lkabiir aayaddaasoo la fasiro qwl qaalu lxaqa yani qaalu lxaqa waxaa odhanaya malaa'igtii jawaabaysa ama xadiidkan dambe nii waa daciif haddii la ictimaado qaaluu lxaqa waa malgu jibriil alraabicatu masalada afraadi waxa weye sababu su-aalihim su-aashooda sababkeeda can dalika arrinkaa ay weydiiyeen su-aasha ay weydiinayaan arrinkaa sababka ku bixiye muxuu yahay maxay u weydiinayaan waxay u weydiinayaan waxay ka cabsanayaan inuu ilaahay xukmiyo oo xaggiisa ay ka soo fusho waxaynan awoodi karin oo iyaga ku saabsan cabsiday mar walba ku jiraan mar walbo ilaahay waxii ka soo fulaya subxaana watacaala wartalo maxaa imaan doonay leeyihi yani waxa weye wadnahay farta ku hayaan saas weyaan alkhaamisatu masalada shanaad waxa weeye ana jibraa'iila jibriil yujiibuhum inuu u jawaabayo bacda dalika markaa kadib biqowli ayuu ku jawaabaya qaala kada wa kada alla wuxuu yihi sidaa iyo sidaa yani ayuu ku jawaabaya yani qaala alxaqa inuu jibriil waxyiga iyo waxa loo soo dhiibay malaa'igta la socodsiinahayo kuma taalla xadiis laakiin waxaa ku taalla jibriil keliya inuu malaa'igta u sheegayo ilaahay waxaa ka soo fulay ee uu waxyooday inuu xaq yahay xaq unbuu ilahay yihi subxana watacala saasuu ka odhanaya ayib asaadisatu masalada lixaad waxa weeye dikru aw dikru sheegid la sheego ana awala man yarfacu ra'sahu cidda ugu horreysa madaxa kor u qaadi doonta jibraa'iilu inuu jibriil yahay sheegid la sheegayo markii la suuxo oo hadalka ilaahay weynankiisa makhluuqaadku la wada suuxaan kor jira cidda ugu horeysa soo kacaysaayo waa jibriil asaabicatu masalada toddobaadi waxa weeye annahu jibriil yaquulu inuu ku odhanayo liahli samaawaati samaawaadka cidda ku nool kullihim dhammaantood malaa'igta samaawaad ku nool oo dhan inuu ku odhanayo u jawaabayo macnaha liannahum maxaa yeelay yas'aluuna way weydiinayaan yacni hadalka qaala alxaqa hadalkaasi wuxuu ku odhanayaa malaa'igta samaawaadka ku nool oo dhan maxaa yeele qolo walba markuu soo marayo ayay warsanayaan oy weydiinayaan athaaminatu masalada sideed waxa weye ana algashya miyir daboolka yacumu wuxuu wada gaadhayaa ahla asamaawaati samaawaadka iyo cirarka inta ku dhex nool kullihim dhammaantood kulli wax alla waxa samaawaad ku dhex noole malaa'ig ah makhluuqaad ilaahay ah yaa miyir daboolkaasi wada gaadhaya waa wada suuxayaan macnaha tawxiiddaasaa wada saameynaysa ayb xadiidka dambaa kutusay ataasicatu masalada sagaaladi waxa weye irtijaafu samaawaati samaawaadkii oo la gilgishay bikalaami illaahi ilaahay hadalkiisa hadalka ilaahay culayskiisa iyo weynankiisa iyo qadarka uu leeyahay ayay xamili kari waayeen markaasay la gariireen alcaashiratu masalada tobnaadi waxa weeye ana jibraa'iila jibriil huwa isagu alladii midka weeye yantahi gaadhsiinaya bilwaxyi waxyiga gaadhsiinaya ilaa xaysu meeshii amarahu allahu ilaahay uu amray waxyiga meeshii loogu talagalay cidda gaadhsiinaysaay waa jibriil ilahay wixii kasoo soo fula subxaana watacala rususha isagaa udhexeeya iyo alle rususha basharka ah iyo ilaahay subxaana watacaala cidda udhexaysa ka soo qaadaysa waxyiga ilaahay rusushana soo gaadhsiinaysa waa jibriil maxaa yeele isagaa amiin ah ruuxul amiin buu ilaahay subxaana watacaala ku tilmaamay ammaano inuu leeyahy wixii loo soo dhiibo waxbana ku dari maayo waxbana ka dhib maayo meeshii loogu talagalay buu geenayaa macnaha ayib alxaadiyata casharata masalada koy toonaadi waxa weeye dikru istiraaqi shayaaiin shayaaiinta in ay hadalka soo dafto oo la sheegay istiraaq macnaha waxa weyaan hadalkay soo xadaan oy soo dafaan waa wixii ilaahay uu waxyooday subxaana watacaala tacaala su-aal baa la shayaadiinta isfulfulidda isfulfulay isdul fulfulahayeen iyo hadalkay soo xadayeen ma dhammaatay mise ma dhammaatay ilaan fii suurati aljin waa kuu ilaahi subxana watacala ku sheegay jinnigii oo hadlay wainaa kunaa naqcudu minha maqaacida lisamci faman yastamic ilaana yajid lahu shihaaban rasada yani nebiga markii salawatullhi wasalaamu caleyh lasoo saaray oo ilaahi subxaana watacaala uu nebi ka dhigto u waxyooday ayaa meelihii ay fadhiisan jireen jireenee samaawaadka ka mid a ah. samada meelahaasay meele fadhiistaan ku yaa laga soo caydhiyey sababkay markay isweydi waxay garan waayeen sababka keenay meesha maxaa looga soo caydhiyey wainaa laa nadri asharun uriida biman fi lardi am araada bihim rabbuhum rashada kolley wax unbaa isbedelay laakiin t dadka dhulka cidda ku nool tanunba wanaag baa lala rabaa mise xumaan baa lala rabaa waxbaa isbedelay taas markay ogaadeen bay marka waxay bilaabeen inay dhulka dhawaafaan wareegaan oo bal waxay isbedelay dhulka waxa kusoo kordhay ay raadiyaan raadintii bay marka nebiga ku heleen salawatullah wasalaamu caleyh isagoo nebigu sal ly aslam meeshay ugu yimaadeen oo markaasay ku rumeeyeen koox jin a macna waa kuwa marka laga warramay suuratuljin hadalkooda macnaha ilahi subxana watacala uu faahfaahiyey xaalaadkoodii waxay ahaan jireen ilaa akhiri marka aayaddaasi waxay sheegtay in laga soo caydiyo meelahay joogi jireen ayib diidadaa loo diiday yaa marka culimadu waxay isweydiinayaan oo waxay ku ekaydin intuu nebigu noolaa salawatullai wasalaamu calayh oo markuu nebigu geeriyooday kadib waa loo fasaxay mise yacni waxa weeyaan kuma ekayne ilaa xataa markuu nebigu geeriyooday sal alay wasalam looma ogola ilaa hadda waxa uu rajaxayaa sheekh ibnu cuthaymiin inay arrintaasi khaasa ku ahayd noloshii nebiga salawatullah waslamu calayh intuu noolaa unbay ahay maxaa yeelay buu leeyahay waxaa la diidanaa beenta ay sheegayaan iyo waxay soo dhafayaan iyo waxyiga inuu isku dharmado taasaa macnaha waxa weeye yaa laga taxadar qaadanayay saas daraaddeed baa looga mamnuucay markuu nebigu geeriyooday salawatullahi waslamu caleyh waxyigii dhammaystirmayna meeshoodii horay wixii ka bilaabeen oo inay isfuulfuulaan oo samaawaadka gaadhaan ayay macnaha bilaabeen loo dayn maayo dambaaburo iyo gabsaalle iyo waa lagu soo tuuri laakiin xatooyadii iyo soo dafitaankii way bilaabeen macnaha xadiidkuna waa kutusaya macnaha noocaas ahaaniyata cashrata masalada ko labiyo tobnaad waxa weeye sifatu rukuubi bacdihim fuulitaanka qaarkood ay fuushan yihiin bacdan qaarka kale sifadeeda oo la sheego qaabkee wey qaabka isu dul fuulfuulayaan waa kii macnaha soo tilmaanay sufyaan inka xadiidka warinay waa kii farihiisa intuu kala fogeysaa isu dul saaray ahaalisata cashrata masalada saddexiy tobnaad waxa weeye irsaalu shihaab dambaaburo lagu soo diray ilaa man istaraqa samca faatbacahu shihaabun mubiin dambaaburadaasa laga soo daba tuuri araabicata cashrata yani inay dishana waa laga yaabaayo waa kii xadiiskan kusoo marnay oo in tusha wixii gudbinin ay disho inuu gudbiyana waa suurtagal ayb araabicata cashrata masalada afariyo tobnaad waxa wey anahu taaratan xadiiskan dambaa sheegaysa anahu amar yashaniyo taaratan man ama anahu shihaabkii iyo dambaaburadii taaratan man anahu jinigii taaratan man yudrikuhu waxaa haleelaya ashhaabu dambaaburadii qabla an yulqiiha intuusan tuurin yani kelimadii intuusan soo tuurin wa taaratan marna yulqiiha wuu soo tuuri fii uduni weliyihi ninka la xidhiidha dhegtiisu kusoo tuuri oo min alinsi insiga ka mid qabla an yudrikahu intuusan dambaaburadu soo gaadhin oo aysan ku imaanin dambaaburadu intaysan soo gaadhin ayuu insiga dhegtiisa soo gaadhsiino oo usoo sheegi macna oo uu ka gaadhsiiyey marna saasoo kale noqonaysa wuxuu leeyahay sheekh ibnu cudaymiin waa waxyiga keliya yacni jibriil arrinka khaaska ku ah ee jibriil un loo soo dhiibay malaa'igtu ayna waxba ka ogeyn waa waxyiga bas basuu leeyahay waxyiga laakiin waxyaalaha ilaahay qadaray ee koonka ka dhacayaan jibriil keliya kooni kuma ahule alkhaamisata casharata masalada shan iyo tanaad waxa weeye kownu lkaahiri yani ka qeybka iyo waxyaalaha maqan wax ka sheega ahaanshaha uu yahay yasduqu mid run sheegaya bacda alaxyaan marmar kaahinka ninka wax sheeg sheega mar walba been ma sheegee marmar buu run sheega laakiin runtaa xaggee buu ka keenay baa isweydiin meeshuu ka keenay sirteedii baynu ogaanay jin baa u keenay jinna wuu soo xaday oo uu soo dafay asaadisata casharata masalada lixi sunaad waxa weeye kownuhu jinka ahaanshaha uu yahay yakdibu mid been sheegaya macaha kelimadaa la jirankeeda mi-ata kadbatin boqol beenoodoo kaluu ku daray waa mubaalaqa la leeyahy inuu ka yareeyo boqolka waa suurtagal inuu ka badina waa suurtagal ee boqolka waxaa loo sheegay waa mubaalaqa macnaha waa lagu xeel dheeraanay wax badan buu ku darin asaabicata cashra masalada soddobiy-tobaad waxa weeye annahu lam yasduq muusan run sheegin kedibuhu beentiisa ilaa bitilka alkelimati kelimadaas mooyaane allatii kelimadaasoo sumixad la maqlay min asamaai samada laga maqlay annahu lam yusadaq leh annahu lam yusadaq lama rumaynin kadibuhu beentiisii lama rumaysanin oo lama qaadanin ilaa bitilka alkelimati kelimadaa daraaddeed mooye si kale laguma qaadanin allatii kelimadaasoo sumixad laga maqlay min asamaai samada laga maqlay kelimada samada iyo kor laga soo dafay taas oo marmar yani uu waafaqayo oo run noqonayo taasaa beentiisii badnayd in la qaato oo la rumaysto keenta wey macna saas ayb athaaminata casharata masalada siddeed tobnaad waxa weeye qubuulu nufuusi nufuusta aqbalkeeda lilbaaili baatilka ay aqbalayso ibni aadamku baatilka sida uu u qaadan kayfa yatacallaquuna side sida ay ugu dhegayaan biwaaxidatin hal mid bay ku dhagayaan walaa yactabiruuna ma fiirinayaan bimiatin boqol ma fiirinayaan saas yani baabilkaas waxbaan loo raadraadin oo qalbigu iyo man naftu baail jecel naftu baail jecel khaasatan hadduu ruuxu jahli u dheeryahay waxaa ku tusaya sagaashan iyo sagaal ama ka badan ama ka yar wax ku dhow oo beenood buu sheegi intaasi wax kasoo qaad male la fiirin maayo ku karaama dhici maayo beenaal ku noqon maayo hal mid ah ayaa macnaha waxa weyaan maaragtay naftii ku dhegaysaa oo dadkii ku dhegayaan oo soo deliishanahayaanoo wax ku jiilahayaanoo ku ictiraafayaan saas way maanaa waa nafta macnaha dadka jaahiliinta iyo dadka waxmagaradkaa wey dadka noocaas ataasicata casrata masalada sagaaliyo tobnaad waxa weye kownuhum ahaanshahooda ay yihiin yatalaqaa mid ay qaadanayaan bacduhum qaarkood baa wuxuu ka qaadanayaa min bacdi qaarka kale tilka alkelimata weedhaa iyada ah yani waxa weeyaan waa weedhaas runta ay soo xambaareen yaxfaduunaha dadkii markaasi kelimadaasay xifdinayaan wayastadiluuna biha markaasay soo daliishanaya waa lisudi dhiibi maalin hebla sheekh hebel waxaas waxaasu sheegayo wixii waa dhaceen intaasa waxaa la gaadhsiinayaa meel walba markaasa waxa weyaan adduunka meel walba laga ictiraafsay meel walba macnaa waxa wey sheekadii gaadhi waa la kala qaadanaya waa la xifdinahaya intaa in la egna waa lagu sii daraya macana alcishruuna masalada labaatanaad waxa weeye isbaatu sifaat sifooyinka ilaahay oo la sugo ilaahay tilmaamihi subxaana watacaala oo waxaa ka mid a iraadada xadiis kusoo aroortay hadalkaa kusoo arooray culuwiga iyo sarraynta ilahay baa kusoo aroortay inuu carshigiisa ka sarreeyo oo addoomadiisa uusan ku dhex jirin yacni waxyaalahaas dhan yani weynida ilaahay baa soo aroortay sifaadkaasi kusoo aroortay aayaadka ama axaadiista oo la sugo khilaafan garabmarid aan garab marayna darteed lilashcariyati ashcariyada aan garab marayn almucadilati ee ilaahay sifaadkiisa u diiday nimanka ashcariyada la yidhaahdo ee sifaadka ilaahay u diiday iyo tilmaamihii ilaahay lahaa kuwaasaanu garab marayna oo khilaafayna markaan leenahay ilahay sifaadkiisa loo sugo subxana watacala ashcariyada waan soo sheegno waa madhabkan caqadiga ah ee abulxasan alashcari loo tiiriyo qarnigii afraad taqriiban buu noolaa marka asalkiisa wuxuu ka soo jeedaa jahmiyada jacd ibnu dirham iyo jahbnu safwaan iyo qolyo noocaasoo kale uu ka soo jeedaa madhabku asalkiisa laakiin gadaal dambe yani wuxuu ku sameeyey uu sarfactiray waxyaalo badan buu ka hufay wax badan buu ka tegey wax badan buu ku siyaadiyey yani wuxuu noqday marka madhab caqadi oo madaahibta la yaqaano kamid ah waa madhab marka qaldan wey saan soo marnayba kitaabka iyo sunada iyo manhajka salafka intaba wuu khilaafsan yahay madhabka ashcariga ah maxaa yeelay xataa waxa weye iska badaaye waxaan soo sheegnay inuu abulxasan alashcari oo ninkii muasidkiisa bilaabay madhabkan inuu ka laabtay oo uu ka tegey rag muxaqiiqiin oo fara badan oo raggii madhabka u adeegay kamidana inay ka wada tageen markay ogaadeen inuusan daliil xusmanayn macna waa madhabka ilaahay subxaana watacaala toddoba sifa keliya usoo reebayay inta kaleetana uu diiday toddoba sifo ayay ilaahay u ogoliyey toddobadaas sifo weliba qaabka ay u sugayaan selafku qaabkay u sugi jireen ma aha waa qaabka dibidoon aan usugi jira sida sifatulkalaam oo kale sifatulkalaam waa ogolyihin laakiin kalaamkay sugayaan iyo kalaamkay selafku sugayaan waa kala gedisayihin maha saas alxaadiyatu walcishruun alxaadiyatu walcishruun ta iyo labaatanaadi waxa weeye ana tilka arajfa marka mucaqiluu ku tilmaamay mucaqilada waxaa la yidhahdaa qolada sifaatka diida oo ilaahay u diiday subxana watacaala mucaqilo maaha taqriiban boqolkiiba boqol laakiin mucaqilo dhinacbay ka yihin mucaqiladu waa nimanka la yidhahdo muctasilada iyo nufaada ayagu laakiin toddobakiifa hadday sugeen dhinac bay mucaqilo ka yihin oo ilahay sifaadkiisii kaloo dhan bay u diideen subxana watacaala culimada waaweyn ka mida oo la xujaysto hadda masalan sida imaamunawowi oo kale xaafid ibn xajar oo kale rag noocaas oo kale ah rag mustahdiin ahayn taqriiban madhabkana madhab caan baxay buu ahaa aada buu u faafay marka yani waxa weeyaan xusnu niya iyo ilaahay subxaana watacaala ka hufo waxaan u qalmay iyo makhluuqiisa ayaan loo ekeysiinin taasaa ku kaliftay inay ilaahay subxaana watacaala sifaadkiisa anfiyaan marka niyad sawi baa meesha ku jirtay laakiin waa ijtihaad lagu qaldamay ruuxii marka garto oo u caddaado xujadu u caddaata yaa la doonaya inuu ka tago saas way macana ciddii horay ama ugu dhimatay ama ku tagtay ilaahay subxaana watacaala ha u dembi dhaafo alxaadiyatu waalcishruun anna tilka rajba jiljilashadaa iyadaa ah samaawaadka ay dildilanayaan walkashiya iyo miiri daboolka makhluuqaad ku dhacayaan khawfan cabsi daraaddeed ayuu ahaaday min allahi ilaahay laga cabsanaya casa wajal ilaahay cabsi ay ka qabaan ayay saa u yeelayaan athaaniyatu walcishruun masalada ko iyo labaatanaadi waxa weeye annahu makhluuqaadku yafiruuna in ay dhacayaan lilaahi ilaahay bay u dhacayaan sujadan ayagoo ilaahay u sujisan subxaana wa maxaa yeele ilaahay cadamadiisa yaqaanaano xaqa ilaahay bay garanayaan subxaana wa tacaala qadarkiisa yaqaanaan saa daraaddeed bay ula daadanayaan sujuuda rabbi subxana wa tacala baabu shafaaca shafaacadii uu baabu yahay shafaacada asalkeeda waxaa laga keenay min ashafci wa huwa did lwatri yani lamaanidda la yidhahda shay markaa laba shay lamaaniso ayaa la yidhahdaa shafaaca asalkeeda saasaa la yidhahda isilaaxana waxaa la yidhaahdaa iyo sharcigu siduu u yaqaano altawasut lilgayr bijalbi manfacatin aw dafci madara in aad ruux kale adiga ilaahay u dhaxaysiiso ciddaa kale ood usii marayso inuu ama dheef kaaga keeno ciddaad u dirsanayso ama dhibaad ka cabsanayso kaga badbaadiyo oo xagga kaas kale inuu ka aad ka cabsanayso saas way macnaha macnaha yani waa midda la yidhaahdo ergada ergada inaad ruux dirsato siduu ilaahay subxaana tacaala kaaga ergeeyo kuula hadlo ilaahay la hadlo uu arrimahaaga kala hadlo taas way macnaha oo uu yidhaahdo macnaha haddaad dhe ilaahay ka doonayso dheef iyo inuu munaafacaad ku siiyo wax ku siiyana inuu isagu codsigaaga kuusii qaado ilaahay kuula soo hadlo erge kuugu noqdo haddii aad dhib aad ka cabsanayso ama dhibaata ku haysatada dhibaatadaa sidii lagaaga qaadi lahaa inuu ilaahay kuu aado subxaana tacaala oo irdo kuugu noqdo shafaacada asalkaysasalaa shafaaca saas wey macana ayib shafaacada noocaasa marka waxaa meesha loo keenay horta baabu shafaaca ayuu sheeku yidhi ma odhanna shirki weeye ma banaana iyo way banaan tahay midna ma odhan xugunba ma saarinba wuxuu uga aamusay shafaacada laba qaybood ay sharcigu oo banaan oo jirta iyo mid uun mala-awaal ahoo waxba ka jirin kutrikuteequna oo laakiin dadka qaarkii ay haystaan saa daraadeed maadaama ay qaybsato oo qaar banaan iyo qaar ay jirin iyo qaari jira ay u qaybsato muusan seeku xogminin ee uu ka tegay adiladiisa dambuu u daayay maa adiladaa xogmin doontaa saas weyaan waxa meesha loogu keeno kitaabu tawxiid shafaacada loogu keenay jaaladii nebigu salawatullhi wasalaamu caleyh la dagaalamay mushrikiintii carabta ahayd ayaa shirkiga ay ku dhaceen iyo gaalnimaday ku dhaceen kow waxaa ka ahaa sababka ku bixiyey kuwa ay caabudeenee ilaahay garab dhigeen oy rumaysnaayeen inay ilaahay agtiisa uga erdiinayaan maana saas wey mayna rumaysnayn saan soo marnayba inay awood buuxda leeyihiin oo ayagu wax tarayaan oy wax bixinayaan oo wax diidayaan laakiin waxaa ku kallifay inay wax caabudaan oy codsiga u geystaan oo waxweydiistaan inta kaga cararaan inay ilaahay ugu tagaan subxaana watacaala oo ilaahay ugu erdayaanoo ilaahay ula hadlaan subxana watacala saasay rumaysnaayeen qur-aankaa inoo sheegi taa iyada qur-aankaa inoo sheegiyo ilaahi subxaana watacaala waa ka odhanaya wayacbuduuna min duuni illah maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaai shufacaa'una cinda allah waxaan id iyo dheef midna siin karaynin oon ku biirin karin bay caabudayaan markaasaa waxay odhanayaan waa kuwii ilaahay agtiisa nooga ergelin lahaa oo waxaanu u caabudaynaaye ilaahay bay nooga dhow yihiin oo xagga ilaahay bay wax nooga tari doonaan saas way macana saasay u caabudi jireen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfaa uma caabudayno inay ilaahay nagu dhaweeyaanoo baahidannada iyo dantannada u geeyaan oo noola hadlaan intaa unbaan u caabudayna marka shirki oo dhan asalkiisu meeshuu ka yimid wa shafaacadaas oo lagu khaldabay iyo wasaafadaasi dhexdhexaadka ilaahay iyo addoommadiisoo la sameeyo oo iyadana khalad lagu khalad loo fahmay taasaa keentay shirki oo dhan asaaskiisa waana midda maanta dadka intiisa badan oo khalabka ku jira khalabka ku kaliifaysa wey way rumaysan yihiin ise waxba qaban karin makhluuqaadka laakiin waxay ku odhanayaan ilaahay bay looga dhoweeyey oo ilaahay bay loogu shafaaci oo erday loo noqon oo ilaahay bay macnaha waxa weye loogu tegi oo ilaahay bay macnaha waxa weye ay wax looga keenay ilaa aakhiri halkaa wey waa meeshii macnaa waxa weyaan salafkii horena ka dhacay ee lugtii kusii mirraxatay ayb wa qowli illaahi caza wajalla wuxuu baab u yahay shafaacada iyo odhaahda ilaahi u yihi subxaanau wa tacaala waandir bihi aladiina yakhaafuuna an yuxsharuu ilaa rabbihim laysa lahum min duunihi waliyu walaa shafiicun lacallahum yattaquun waandir dig baa laynayow bihi qur-aanka waxaad ugu digtaa alladiina kuwii u dig yakhaafuuna cabsanaya oo ka cabsanaya an yuxsharuu in lasoo kulmiyo ilaa rabbihim rabbigood in loo soo kulmiyo kuwa cabsidu ay ku jirto in ilaahay loosoo kulmin doono oo la wada keeni doono cabsidaa kuwa qaba qur-aanka ugu jirta laysa xaal ayna u sugnaanin lahum iyaga ayaa lasoo kulminaya min duunihi alla sokadiisa waliyun mid u gargaara walaa shafiicun iyo mid u ergeeya toona lacallahum yattaquuna si ay u cabsadaan digniinta u digniinta gaadsiin si ay uga cabsadaan saasay macana maxalushaahidka aayaddu waxa weeye laysa lahu min duunihi waliyun walaa shafiic addoommada marka aakhare laysku keenaayo gaaladu ilaahay agtiisa wax wax uga tari karo u gargaari karana ma jiro cid u ergoon karto oo ilaahay ugu tegi karto oo kala hadli kartana ma jirto saasay macana waa gaal aayaddu marka waxay diideysaa shafaaca iyo egto inaysan aakhara jirin bay sheegaysa laakiin yayna u jirin shafaacada aayaddu ay diidan tahay waa midda mamnuuca ee sharcigu uusan ogoleyn waxbana aysan ka jirin oo maxay tahay ka loo shafaaca qaadaye shafaacada doonaya ayaa gaal ah gaal aakhara wax erge la yidhahdiyo shafaaca uma jirto cid arrintiisa qaadi karto oo ilaahay u geyn kartana ma jirto cid ilaahay kala hadli kartana ma jirto kow ama ma ahee shafaacada waxay tahay shafaaco shirki ku jiro oo kan shafaacada doonaya in loo shafaacayo muslim baa ha sheegay kan macnaha waxa weeye waxbaa shafaaco kaadi odhanayana muslim ha sheegay laakiin shirki weeyaano adduunka intii la joogay yaa ilaahay cid aan laga raadiyey subxaana wa tacaala oo adduunkaaba lagu sii talagalayba anaa kuu shafaaco qaadi ama sheekh baa baan isku hadlaynayaa isaga ii shafaaco qaadi doona ta noocaasoo kale a ah wey midda la diidaya midda shuruudii sharciga laga helay taas waa la ogolya adiladeedu way noo imaan laakiin se la diidanya waa tagaalada macnaha waxa weeyaa iyo dadka tawxiidka ka lumay in loo shafaaco qaadayo macna saasay aayaddu diidaysa <clears throat> qolyahaasi marka shafaaca ma laha wa qowlihi tacaala ayuu baab u yahay wa andir udig nebigow bihi qur-aanka waxaad ugu digtaa alladiina kuwa yakhaafuuna cabsanaya an yuxsharuu in lasoo kulmiyo ilaa rabbihim rabbigood in iska loo soo kulmiyo xagga ilaahay in laysugu keeni doono oo la keeni doono qubuurta laga soo daari doono cabsidaa kuwa qaba qur-aanka digniin usiid oo ku cabsiid laysa xaal uusan u sugnaanin lahum iyaga ayaa lasoo kulmay min duunihi alla la tukadiisa weliyi mid u gargaara walaa shafiicuni mid u ergeeya toona lacallahum yattaquuna si ay ilahay uga cabsadaan subxaana watacala digniinta us wa qowlihii ilaahay odhahdiisa ayuu baab u yahay oo alla yidhi subxaana watacaala qul lilaahi ashafaacatu jamiica qul waxaad tidhahdaa nebiow lilaahi ilaahay baa iska leh ashafaacatu irgo ilaahay baa iska leh irgo ilaahay bay u sugnaatay iyo la maalin jamiican dhammaanteed irgo oo dhan ilaahay baa iska leh subxana watacaala mulkigiisay ku jirtaa isagaa maamula isagaa bixiya isagaa diida isagaa loo doonta saas wey qul lilaahi shafaacatu jamiican macnaheedu waxa weeye addoon ilaahay addoommadiisa ka mid ah ama addoommada ilaahay ka agdhow ha noqdeen ama kuwa ka fog ha noqdeen addoon ilaahay addoommadiisa ka midho oo shafaaco iyo ergo samayn karoo gacantiisa ay ku jirto bixin karoo diidi kara ma laha ilahay bay gacantiisa ku jirtaa kulligeen saas way macnaa ayib taasina waxay diidaysaa oo waxay leedahay sida aayaddii hore oo kale shafaaca oo dhan maba jirtaba oo aakhare wax ergeyn doona maba jiraan nebiyadii iyo awliyadii iyo mutaqiintii iyo mu'miniintii iyo dadkii fincilaa ma ergeyn doonaan miya maya waa ergeynayaan may way ergeynayaan laakiin midda ilaahay uu leeyahay isagaa iskale iyo ergeynta ay kuwaasi ergeyn doonaan isma jirin ilaahay isagaa iskale subxaana watacaala si buuxda shafaacada isagaa u maamula laakiin qolyahan shafaaco qaadi doona aakhara marka la tago oo nabigeenu hormuud u yahay salawatullah waslamu caleyh oo dadkii muuminiinta ee awliyadu ku jiraan shafaacada ay qaadi doonaan waa si ilaahay subxaana watacaala uu u fasaxay ilaahaygii ee lahaa shafaacada ayaa u idni oo siin oo ku ikraamiyo ku sharfaya saas macnaheedu waxa weeye waxaa ku sugan qur-aanka iyo sunnada nebiga salawatulli wasalaamu calayh in aakhare marka la tago la ergeyn doono oo ilaahay subxaana watacaala makhluuqaadkiisii addoomadiisa qaar ka mid a ilaahay subxaana watacaala loola hadli doono oo looga ergeyn doono oo macnaha waxa weeyaan rabbi subxaana watacaala inuu cadaabka ka baajiyo ama jannada darajaad u dheeraysiyo siinomaan doontaba ilahi subxana wa watacala codsi noocaas oo kale inay addoommada qaarkood u gudbin doonaan ayaa macnaha yaa sunnada iyo qur-aanka labadaba ku sugan laakiin shardi bay leedahay shafaacadaasi shardi bay leedahay way u imaan doontaay ruuxa shafaaco qaaday ee ergada samaynaya iyo si ergada loo samaynahayo wax lala doonayo labadaba horta waa inuu ilahay raalli ka yahay subxaana wa tacala waa inay labadooduba tawxiid ku dhintaan waa inay muwaxidiin yihiin waa inay mu'miniin yihiin mushrik mana shafaaca qaadi karo loomana shafaaca qaadi karo bal saa meeshaa iska dhig shardiga labaadi waxa weeye ruuxan shafaaco qaadaya ee ergada samaynaya waa inuu ilaahay u fasaxo subxaana wa tacaala oo inta dhegta lasoo qabta la yidhaahdo warkaalay shafaaco qaada hebelna u shafaaco qaada hebelka loo shafaaco qaadaya lafti ilaahay subxaana watacaala wuuba ku talagalay inuu u dembi dhaafo oo waxaan la weydiinahayo iyo waxaan loola hadlayo inuu fuliyo ilaahay horu u korshayo subxaana watacaala maxay tahay faa'iidada ku jirta marka ergadan maxaa faa'iidada ku jirta haddii ilaahay horey u qorsheeyey hebel oo muslim ah ama mu'min oo dembile laakiin ah oo aakhare yimid inuu ilaahay u dembi dhaafayo cadaab geynaynin oo dembigiisa u dhaafayo haddiiba ilaahay horey u qorsheeyey kan ilaahay ula hadlayo ee u ergoonaya ee u ergood laleeyahay leeyahay maxaa faa'iida ku jirtaay waa wax horay loo qorsheeyey faa'iidada ku jirtaay waxa weye horta marka koowaad waxaa lagu maamuusayaa oo lagu sharfayaa oo lagu qadarinaya kan wax ergeynaya kan ergeynaya ayay maamuus u tahay maxaa yeele khalaa'ifdii oo dhan oo meesha suban marka inta lasoo istaajiye la yidhaahdo kaalay shafaaco qaado hebel u ergeed asaga tiisii meel ugaa horaa meel la dhigayo macana isaga tiisii waa horaa meel la dhigay oo ilaahay agtiisa qiimayn iyo sharaf buu ku leeyahay saa daraaddeed baa manaafacaadkiisi nin kale u gudbeen khalaa'iqda hortooda haddii wanaag lagugu muujiyana waa sharfi ilahay marka horta ninkaasu ku sharfaya waa kow ta labaadna addoonkanu ilaahay nafxi la dabacsan yahay subxaana wa tacaala inuu u dembi dhaafo ama hadalka yani laga codsanayo u ogolaado ilahay subxana wa tacala saas marka ikraamu shaafic wa nafcu mashruuci lahu kan shafaaco qaadayana in la maamuuso oo la sharfo kan kaleetana la anfaco saasaa macnaha waxa weeye ilaahay uu jidaya subxaana wa tacaala saas marka aakhare haddii lagu qaybin doono oo shafaacada wax aakhare la qaybin doono ay tahay ninkii loo fasixi aan la garanayn ninkii shafaacadaa geli doona aan la garanaynin ka waran haddaan maanta sii ballan qaado haddaan idhaahdo yaani waxa weya halaygu tashado aakharo anaa kuu shafaaco qaadi soo khalad ma ah waa khalad ama ruuxu uuba ku talagalaba haddaba uu ku tashado aniga sheekadul baa isku hadlaynaya isagaa ii shafaaca qaadi doona ilaahay iiga ergeyn doona casiiz oo waxaa aakharo la qaybin doono sheekhankaasi inuu geli doono yaa kuu sheegay inuu ilaahay u fasixi doono yaa kuu sheegay isaga laftiisa kuwa loo shafaaca qaadi doono inuu geli doono yaa kuu sheegay inuu kuwaaba ka bixi doono oo cadaabkaba geli doonana yaa kuu sheegay oo adiga daba dhigtay saas wey marka masalada yani waxa weyaan muranku ka taagan yahay ee lagu haysto dadka iyo wadaadada lagu haystaay ma aha shafaacadu ma jirta maaha dooda noocaas oo keliya muranka noocaasa iyagaa suuqa geliyey sidaa daraaddeed siday boor ugu qariyaan ayaa waxay shafaacadii baa la diidan yahay shafaaca lama diidano shafaacada diintiishaasi waa la ogolya laakiin shafaacada la diidan yahay waxa weeye waa midda jeebka lagala yimid waay waa midda layska wato ee la qaydinayo adduunkaba dadka loo qaydinayo ee aakhare igu talagal laleeyahay taasoo meelay ku taala aysan jirin diinta oo tii gaaladii cardeed ay samayn jirtaya taa weeye midda macnaa waxa wey lala dagaalamayo laakiin shafaacada asalkeedu way fogan tahay macna way imaan doontaa adiladeeda iyo qaybaheeda intaba qul waxaad tidhahdaa nebigow lilaahi ilaahay bay usugnaatay ashafaacatu ergadu jamiican xaala idisha jamiicantaa waxayna tusaysaa shafaacadu inay qaybo leedahay ficlan qaybo badan bay leedahay qaybi waa qayb nebigeenna ku gooni ah salawatullahi wasalaamu calayh qaybna waa qayb nabiga lala wadaago qaybta nebigeena ku goonida waxaa ka mid a shafaacada la yidhahdo ashafaaca alcudmaa erjada weyn ee makhluuqaadka oo dhan ay wada hoosgeli doonaan ee nebigu ku tilmaamay salawaadka ilaahayna uu ku tilmaamay inay tahay almaqaam almaxmuud maqaamu almaxmuud waa meel nebiga makhluuqaadkao dhan ay ku mahadin doonaan oo loo wada mahad celin doono shafaacadaasi waa midda marka laysu yimaado makhluuqaadku kulligood maxsharka laysugu yimaado oo meeshaasi dhib badan ay makhluuqaadkii addoommadu kula kulmaan ayaa waxay odhanayaan war bal inakeena aan bilaahay u tagno bal yani rusushiisii iyo dadkiisii wan wanaagsanaa bal in in aan u tagno oo ilaahay si ay inoogu ergeeyaan markaasa waxaa laga soo bilaabay nabiyullaahi aadam waxaa la soo mari nuux waxaa la soo mari ibraahim waxaa la soo mari macnaha waxa weeyaan muusa waxaa la soo mari ciisa calayhi salaam kulligood markay u tagaan ayuu nin walba wuxuu odhanaya war hawshaasi hawlaan geli kara maa ilaahay maanta caro wuxuu cadhaysan yahay uusan hadda ka hor caroonin arrintaas hawshaydii ma ah ilaa nebi maxamed loo yimaado salawatullahi wasalaamu caleyh waa dadkii o dhan isku duuban markaasuu nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh fadhiga ka kacaya wuu odhanayaa maanta waa taydi carshiga weystiisu ilahay ugu sujuudi subxaana wa tacaala markaasaa rabbi la hadlayaa wuxuu odhanayaa maxamadow madaxa kor u qaado dhulka ka qaad oo waxaad doonaysa weydiisa waa lagu siina oo ergeen ergadaada waa la aqbaliya markaasaa nebigu sal alay waslam ilahi wuxuu weydiisanayaa inuu makhluuqaadka ka dhaqaajiyo ka dareeriyo meesha ay tuban yihiin oo uu ilaahay kala xugmiyo subxana wa tacala markaasaa waxaa la furayaa xisaabtii baa la furaya marka marka taasi waa midda maqaamulmaxmuudka oo shafaaca alcudmaabaa la yidhaha nebi maxamed keliya iskale salawatullahi waslamu caleyh cid la wadaagama jirto ah, makhluuqaadkao dhan baana soo gudagelaya gaal iyo macnaha waxa weeye muslim ba ayib talabaad ee nebiga ku goonidaa salawatulli wasalaamu caleyh waxa weye iyaduna in uu nebigu u shafaaco qaado inuu u shafaaco qaado yacni dadka ahlu jannada ah markii loo xugumiyo jannada gala la yidhaahdo oy dareeraan oo jannada albaabkeeda ay tagaan jannada albaabkeeda iyo xidhan bay u tegeen ilaa nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh nebi maxamed intuu yimaado loo furo la furi maayo furitaankaa jannada laysu furayo mu'miniinta loo furayana nebigay gooniditaan shafaacadeedu salawatullhi wasalaamu calayhi oo cidi lama wadaagto iyadan ta saddexaadee nebigeenna aan lala wadaagin salawatulli wasalaamu calayhi waxa weeye nin gaal ah in loo shafaaco qaado cadaabka laga takfiifiyo laga wada saari maayo waa adeerkii abu aalib adeerkii abiaalib gaal sidiisaba shafaaca ma anfacayso aalib wixii ka soo haray abu aalib baa laga soo reebay abu aalibna shafaacada nebigu uu erjaynayahay cadaabkao dhan ka soo saari mayso laakiin inta cadaabka salkiisa laga soo saaro yaa waxaa la geynayaa meel cadaabka xeegtiisa lugaha ayuu marka cadaabka kula jira cadaabkaa lugaha uu kula jirana maskaxda la karaysa saas man marka intaas iyadana waa khaas bay nabigeena ku tahay salawatullah wasalaamu caleyh shafaacada kale waa lala wadaagaa nabiga sal alay wasalam isaguna uu shafaaco qaadi qeyrkiina uu shafaaco qaadaya masalan waxaa ka mid a ah dad cadaab mufaystay oo mu'miniin ahaa iimaan iyo tawxiid kusoo dhintay laakiin dembi weyn la yimi oo cadaab in la geliyo mutaystay ayaa loo ergeynaya markaasaa cadaabkii laga baajinaya jannaasaa lagu geynaya waa mid ama ma ahee dad yacni waxa weeyaan jannada naarta galay dad naarta galay oo mu'miniin ah ee tawxiid ahaa oo naartii ku uxilooday oo ku rafaaday oo iyagana naartii sidii looga soo saari lahaa laga ergeeyo ayadana dad badan baa ka qayb qaadan doona oo nabigeenu ka mid yahay salawatullah wasalaamu caleyh awliyadu ka mid tahay dad mu'miniin ay ka mid yihiin saas wey qayibka saddexaad waxa weeyaan dadka mu'miniinta ee jannada galay ee jannada loo xogiyey darajooyinkoodii in la kor yeelo oo camalkoodii ay la yimaadeen darajaduu geyn lahaa darajo ka sarraysa in la geeyo waa qayb iyaduna shafaacada nebiga iyo qaybtiiba ay wadaagaan ka mida wey marka qaybahaasoo dhan baa qaybaha shafaacada macna ayb wa qawlihi tacaala buu baab yahay man kee weye daakaas alladii midkaasoo yashfacu ergeynaya cindahu ilaahay agtiisa cidda ka ergayni waa kuma ilaa biidnihi ilaahay idankiisa mooyaane waa istifhaam inkaari awey talo waa kuma ninka awoodda u leh inuu ilaahay agtiisa erge ka sameeyo uusan ilaahay u ogolaaninoo u fatehen ma dhici kartaa abadan iska badaa allah subxaana wa oo khaaliqu lmakhluuqaade jabbaara asamaawaati waalardi iska badaaya xataa makhluuqaadka kuwa madaxda ah ee awoodda leh majliskooda markaas fadhido inaad tartankaasa uu ku fasaxa mooyaane ma hadli karto walilaahi almasalu lacla maxaad moodaa ilaahi subxaana watacala marka hadal xataa war baadan sheegi karin wax kale iska dahay inaad shafacayso ergeyso war hebel niyo sidaad u dhaan iyo hebel waxaa iyo hebel waxaa u diida inaad iska badaayo hadal baadan kaa fasaxi karaynin saas way macna marka wax haba yaraatee hadli kara meesha ma jiraan inuu ilahay u fasaxmayo subxaana watacala ayib wa qawlihi tacaala buu baab u yahay wa kan badanaa oo alla yidhi subxaana watacaala wa kan badanaa min malakin malag fara badanaa malagaasoo fi samaawaati samaawaadka dhexdooda jooga malaa'ig badanaa samaawaadka iyo cirarka dhexdooda jooga malaa'igtaasoo laa tugni ayna waxba tari karin shafaacatun ergadoodu shay-an ayna waxba tari karin ilaa min bacdi an ya'dana markuu idmo mooyaane allahu alla markuu idmo mooyaane liman yashaau ciduu doono u idmo oo wayardaa weliba raalli noqdo ujeeda labadii shardida halkaasa lagu sheegay waa inuu ilaahay ruuxa ergada isu taagaya ee shafaaco qaadaya ee ilaahay ruuxa ula hadlaya waa inuu ilaahay ufasaxo yidhahdo hebelow soo kaco hadal kow waa midda labaade oo waxaa kutusaya min bacdi an ya'dana allahu liman yashaa waa midda labaade ka shafaaco qaaday iyo ka loo shafaaco qaadaya labadaba ilahay waa inuu raalli ka noqdo oo maxaa raalli lagaga noqdaa maxaa addoonka sidiisaba raalli lagaga noqdaa maxaa camalo markuu la yimaado ilahay raalli uu kaga noqonayo ya so tawxiidka saas waay shafaaco marka muwaxid baa iska leh ninka shafaaco qaadina waa muwaxid ninka loo shafaaco qaadina waa muwaxid allahna subxaana wa tacala fasaxayo laakiin gaal iyo nin shirkiyaad la yimi iyo ilaahay keyrkii nin ku xidhmay shafaaco ilahay agtiisa kuma laha subxaana watacaala saasay maana wa qawlihi tacaala buu baab u yahay qul waxaad tidhahdaa buu alla yidhi subxaana watacaala gaalada waxaad ku tidhahdaa allah wuxuu leeyahy nebigiisu ku leeyahy qul waxaad tidhahdaa nebiyow udcu u yeedha alladiina kuwa u yeedha zacamtum aad sheegateen min duuni illaahi alla sukadi alla sukadi kuwa aad leedihiin ilaahay bay wax la wadaagaan bal u yeedha laa yamlikuuna ma hanan karaan mihqaala daratin dhurcaso wax la eg fi samaawaati samaawaatka dhexeeda kama hanan karaan wax yar samaawaadka iyo xirarka dhexdooda mulkigooda wax yar kama laha kow walaa fi lardi dhulka dhexdiisana mulkigiisa waxba kuma laha wamaa lahum uma sugnaanin kuwaad u yeedhanaysaan fiiha samaawaadka iyo dhulalka dhexdooda min shirkin wax wadaagana kuma laha marka labaad marka saddexaad wamaa lahu ilaahay uma sugnaanin minhum kuwa xaggooda min dahiirin mid uga kaalmeeyay cid ilaahay garab garabkiisa oo u kaalmaysay oo kuwaa ka midana ma ay jirto oo ilaahay garab qabatay walaa tanfacu wax tari mayso ashafaacatu shafaaca iyo ergana waxba qaban mayso cindahu ilaahay agtiisa ilaa liman adina lahu ciduu ilaahay u fasaxay moodaa waa aayadda waynu soo marnano waxaynu soo sheegnay sida ibnuqayimba uu sheegayo yani shaykhulislaam ibnu taymiya hadalkiisa aan ugu tegi doono aayaddu waxay goysay sabab walba oo makhluuq lagu horguryeyn karo wax lagaga raadsan karo yay jartay oo xididka u siisay masalan waxaan soo nidhi yani ruuxa markaad wax weydiisanayso ama codka u geysanayso inuu xuun awood inuu leeyahay unbaa macnaha ugu geysanaysa wa ilaa haddaad rumaysantaha inuusan awood le mabaada ugu geysatama ayib awooddaa marka dhowr qaybood qaabka uu ruux wax u qaban karo ama makhluuq wax u qaban karayo ama cid uunin guri loogu raadsan karayo waa afartaba mid ka mid ah midda koobaad ruuxu wax unbuu gacanta ku hayaa mulkigiisa ku jira waxaad u raadsanaysa mulkigiisay ku jirtaa wuu hayaa kuwan aada wax weydiisanaysaan oo roobka weydiisanaysaan oo carruurta weydiisanaysaan oo risqiga weydiisanaysaan samaawaadka iyo dhulka maamulkooday wax ka hayaan oo iyagaa qaar bayba maamulaanba taasi hadday jirtaay waa macquul baryagu ayb ta labaad wax ay si madax banaani a mulkigiisa u leeyihiin ma jirtee laakiin wadaag bay ku leeyihiin way la wadaagaan oo ninka wax kula wadaagay xoolaha kula leh waxbuu ka bixin karaa waa midda labaad ta saddexaad wax madax banaan mulkigiisa kuma jiraan si madax banaan uguma jirto wadaagna waxba kuma laha laakiin nin waxle oo wax haysta yuu gacan u geysta wax ku taray wuu kaalmeeyey xooluhu la tabcay ninka noocaasoo kale ah waxbuu kaa keeni karaa waxbuu kaa qaadi karaa waxbuu kaa qaadi karaayo maadaama uu wax gacan kugu leeyahay oo lib kugu leeyahay oo abaal kugu leeyahay abaalkaa uu kuu galay iyo gacantaa uu kuu geystayba markuu kuu yimaado codsigiisa waxbaad ka qaban taasina waa ta saddexaad ta afraad gacanna muusan u geysanin laakiin waa nin agtiisa weji ku leh waa saaxiibo way jecel yihiin weji agtiisa ku leeyahay hadalku u geeya diidi maayo waa shafiic wuu ergeyn karaa afartiiba ilahay xididada u saaray subxana wa tacala afartaba xididadaa loo siiyey waxaa la yidhi horta mulkigooda mulkigooda waxba kuma jiro waa kow marka labaadna wadaag kuma laha samaawaadkiiyo dhulka iyo maamulkooda ilaahay lama wadaagaan waa laba sa saddexaadna ilaahay mayna u kaalmaynin subxaana wa tacala waxba mayna ku biirinin waa saddex sa afraadna shafaaca iyo ergadoodu waxba tari mayso ilaa cidii ilahay u fasaxa mooyaane subxana wa tacala ayaguna ama waa jamaadaado kuwa ilaahay shafaaca inuu ufasaxo ugu talagalay ma ah ama waa gaalo oo kuwu ilaahay shafaacadooda ugu talagalay ma ah ama waa kuwo wan wanaagsanoo waa ciise iyo malaa'igta oo shafaacadooda ilaahay uu aqbali laakiin idinka idin shafaaco qaadi maayo oo kuwii uu shafaacadooda ka aqbali lahaa idinka ma aha saas wey macana intaasu ilaahi subxaana watacaala u istawahilay saas weya qaala abulcabaas wuxuu yidhi abulcabaas waxa wey shekhulislaam ibnu taymiya ayaa abulcabaas la yidhahda kunyadaas waxaan ku yeesha axmed bin cabdilxaliim baa la yidhahda qaala abulcabaas wuxuu yidhi nafa allaahu ilaahay wuxuu diiday camaa siwaahu wax alla wixii isaga ka soo hadhay wuxuu u diiday kullamaa shay kasta oo yatacallaqu ay ku dhagaan bihi isaga almushrikuuna gaaladu ay ku dhagaan wax walboo gaala ay qabsan lahayd oo mushrik uu ku dhegi lahaa oo cid kale wax ugu raadsan lahaa ayuu ilaahay cid kale oo dhan u diiday isaga wixii kasoo haray waaba ilahay waaba u diiday uuna sheegaynaysa waxba gacanta ugu jir fanafa wuxuu ilaahay diiday buuri oo meesha ka saaray an yakuuna inuu ahaado ligayrihi isaga cidaan ahayn milkun cidaan isaga ahayn inuu mulku leeyahay oo wax hayo oo wax maamuli karoo kaydad gacantiisa ay ku jiraan ilahay meeshuu ka saaray subxana watacala aw qisdun ama qeyd inuu leeyahay minhu oo mulkigaa ka mid waxaa kaloo ilaahay uu meesha ka saaray inuu mulkiga qayb ku wadaag kuleeyahayna ilahay meesha ka saaray waa midda labaad aw amase waxaa kaloo ilahay meesha ka saaray yakuunu inuu ahaado inuu cid ay tahay cawnan mid u kaalmayso lilaahi ilahay u kaalmayso waata saddexaad walam yabqa markaa ma harin jid kasta oo cid wax loogu raadsan lahaa ma uusan harin ila shafaacatu erga mooyaane erga unbaa markaas soo hadhay ayib fabayana markaasaa allah wuxuu caddeeyey annaha ergaduna laa tanfacu inaysan anfacaynin oyna cid wax taraynin ila liman adina ciduu u idmo mooyaane lahu isaga alrabbu alla ciduu u idmo mooyaane ciduu ilaahay u idmay unbay shafaacadu awdici wey idinkana ciddii loo idmay mabatiini kamaa qaala siduu ilahay u subxaana watacaala walaa yashfacuuna ma ergeynayaan oo uma ergeynayaan ilaa liman irtadaa malayg ciduu ilaahay raalli ka noqday mooyaane cidda loo ergeynay waa ciduu ilaahay raalli ka noqday ka ergeynna waa inuu ilahay raalli ka noqday subxana wa tacala shafaaca shafaacada iyo ergadaasi allatii tii weye yadulluhaa ay moodayaan almushrikuuna gaaladu ay moodayaan say gaaladu ismoodsiinahayaanoo dadku ay moodayaan inay yacni heli karaan wey hiya iyadu muntafiyatun waa mid la diiday oo jiri weye yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada kamaa nafaaha alqur'aanu qur-aankuba suu u diiday oo wa akhbara annabiyu sal lla lay slam nebiguna uu u sheegay war shafaacadaad ku talagashantihiin ad isku hadlaynaysaan mid aakhare jiri doonta ma aha qur-aankuna waa sheegay nebiguna salawatulli wasalaamu aleyh waa sheegay waa ka xadiidka wuxuu nebigu sheegay annahu ya'tii inuu imaan doono nebigaa imaanaya fayasjudu markaasuu u sujuudi lirabbihi rabbigii buu u sujuudayaa wayaxmaduhu markaasuu mahadinaya yani mahadyaal fara badan iyo ammaan aada u fara badan yaa nebiga loo furi salawatulli wasalaamu aleyh markuu cashiga hoostiisa ku sujuudo kadib laa yabda-u ma bilaabayo bishafaacati ergada kuma bilaabaya awalan marka horaba suu usii ordahayo oo uu usii sii ilaahay uu dadka meesha ka kala dhaqaaji odhan maayo nebigu salawatullah wasalaamu caleyh iirto waa inuu marka hore ogolaansho ka helo ilaahay subxaana wa tacaala wuu sujuuday sujuuddii uu sujuuday kadib ayaa la yidhi madaxa kor u qaad oo irjadaada aada waday sheeg oo weydii waxaa doonaysay waa nagu yeedhiyey markaasuu nabiga ergada bilaabay salawatullah wasalaamu caleyh inagu waxaynu leenahay sheekh hebel baa ilaahay agtiisa wax iiga qaban war nebi maxamed salawatulli wasalaamu caleyh ilaa ilaahay u fasaxay waa ku dhiirra waayeen rabbigii subxaana wa tacaala inuu agtiisa shafaaca ka qaado saas way macna arrintu arrintaadan maaha saas ayib uma yuqaalu lahu markaasaa nebiga waxaa lagu odhanayaa irfac kor u qaada ra'saka madaxaaga madaxa sujuudda ka qaad waquldha nebiyow yusmac waa lagu maqliya wasal weydii sucda waa lagu siinay hadal ilaahay waa dhegeysan hadalkaaga waa la yeeli oo weydii waa lagu siin waxaad rabteen madaxaagana kor u qaad washfac ergee nebiyow tushafac waa lagaa